bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam clى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wclى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqoltoddobaataniyo-shanaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu fadiilaة اlcamal الdaa'imi wuxuu baab yahay camalka la joogteeye la daa'imay fadligii uu leeyahay wa min qiyaami اlleyli wagayrihi ama salaat leyl ah ama cibaado kale ah iyo wاlmri bاliqtisaadi in la isfaro in la dhexdhexaysto fi lcibaadati cibaadada cibaadada inaan lagu kalax tegin oo hawlaadan kari karin la isa saarin oo wixii markaada awoodday cibaadaha lala yimaado wa huwa iqtisaadkiina an yaahuda wa inuu qaato minha min alcibaadati ruux uu ka sameeyo maa yutiiqu wuxuu kari karo addawaama calayhi inuu joogtayo uu rukunto wa amri man kaana fi salaatin wafatara canha iyo in la amro ruuxii salaad ku jiray ee ka nooga ama ka daalay walaxiqahu malalun tabardariya daal uu ku yimid iyo wanaxw wixii la mid ah bian yatruka cibaadadii salaaddii inuu markaa ka baxoo joojiyo xataa yazuula daalika ilaa uu markaa daalkaasi iyo noogitaankaasi ama lulmada ay ka tagto xadaana muxamed muana abu muusa albasri qaala xadaana cabdulwahaab yacni haqafiya cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi xadaana cubaydillaahi bni cumar alcumari can saciid ibn abi saciid almaqburi kaysaan can abi slm bn cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacala canha annaha qaalat hooyadan waxay tidhi kaana rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam kaana lirasuuli illahi rasuulka ilahi waxa uu ahaa sal اllahu alayh ali wasalam xasirun darin ama gale wa kaana wuxuu aha suubanu yuxajiruhu kii qolqosha ee marka xayndaab ka dhigta ama gandoob ka dhigta min alleyli habeenka xaggiisa masaajidka gudihiisa fa yusallii fiihi qolqolay ama uu ku gooyey buu ku tukan jiray fajacala annaasu dadkii waxay gudagaleen yusalluuna inay tukanayaan bisalaati nabiga salaadiisa ay ku dayanaya waa inaga soo maray xadiidkii zayd ibnu aabita macnaha ku saabsanaa wayabsutuhu nabigu waa firin jiray darinta ayada ah binahaari maalinkii maalinkii meeshuu nabigu qolqoshay ama uu xidhay wuu fidin jiray oo darintii ka qaadi jiray si loogu tukado ay caamka u noqoto fa taabuu way soo bateen ama faaabu way soo rogmadeen muslimiintii daata laylati maalin maalmaha kamida habeen habeenaha ka mida aabuu rajacuu wakauruu weye way soo noqdeenoo waxaa weye marku isu sheegeen habeenkii koobaad dad yar baa la tukaday waa inaga soo marray habeenkii labaadna dad yarbaa dadkii intii hore ka badan baa la tukaday habeenkii saddexaad baa ooda la soo jabsaday faaabuu way soo rogmadeen muslimiintii ansaariya muhaajiriin ama way soo bateen daata leylatin habeen habeenaha ka mida faqaala subanow wuxuu idhi yaa ayuhannaas dadow calaykum laasima min alacmaali acmaasha xaggeeda cibaadaadka ah maa tutiiquuna waxaad awoodaan acmaasha cibaadada iyo khayraadka waxaad awoodaan kala imaada fa inna allaha subxaanahu wa tacaala laa yamallu ka daali maayo ama ka tegi mahayo inuu idin abaal marinayo ajriya khayr idin siinayo xataa tamallu ilaa aad idinku daashaan inna waina axab alacmaali acmaasha midka loogu jecel yahay ilallahi ilaahay xaggiisa waa maa duwima calayhi wixii la joogteeyo ee la daa'imo wa in qalla camalka haba yaraadee wa kaana aalu muxamadin sala allahu calayh waali wasalam aalkii nebi maxamed waxay ahaayeen nabiga iyo ahalkiisii baa loo jeeda aalu muxamadin nabiga kowka ka ah iyo haweenkiisii iyo dadkii u dhalay markaa nabiga ka aflaxee ka tarbiya qaatay idaa camiluu hadday sameeyaan camalan saalixan weeye camal wanaagsan hadday la yimaadaan ahbatuuhu way sugi jireenoo meeshiisay ku dayn jireen oo kamaysan tegi jirin camalka marka joogto ayay ka dhigi jireen وxadثna mحamed مثنى abu muسى الbsri qal xadثna mحamed بن jacفر غundr xadثna شhucbaة الxajاaج can sacd بn إbrahim بn cabdالرaحman بn cawf الزhri أnhu samca abaa salamata inuu maqlay buu sheegay sacaad yuxadiu asagoo ka warinaya xadiidka can caaisha radi allahu tacaala canha ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam su'il nabigaa la weydiiyey oo waxaa la yidhi ayulcamali cibaada teebaa nabi allow axabu ila allahi ilaahay xaggiisa loo jecel yahay cibaadihii camal saalixa midkee alla u jecel yahay qaala subanu wuxuu ku jawaabay addawamuhu midka la joogtayee daa'ima wain yaraade camalka ee ruuxa muslimka uu rukunto ee marna uusan ka tegaynin kaasaa u fiican waxadaana zuhayr زهير بن حرب وإسحاق إبراهيم الحنظلي qaala zuhayr wuxuu yidhi asagu xadaanaa jariir yacni ibn cabdilxamiid adabi can mansuur ibn muctamir asulami can ibrahim ibn yaziid annakhaci ibn yaziid bn qays annakhaci can calqamata bni qays annakhaci qaala wuxuu yidhi taabicigaas sa'altu umma almu'miniin hooyadeen ayaan weydiiyey muminiinta hooyadeed baan weydiiyey hooyadood baan weydiiyo caaishata ah qaala wuxuu yidhi wadaadkii calqama ahaa qultu waxaan idhi yaa umma almu'miniin kayfa kaana camalu rasuuliillah rasuulka ilaahay camalkiisu saalixa ah see buu ahaa hal kaana yahusu shaya min alayaam maalmaha maalin ka mid ah, ku gooniyeeli jiray maalin uu maago oo si gooniha u maago oo cibaado gooniha uu geliyay jiray qaalad hooyadan waxay tidhi laa maya kaana camaluhu nabiga cibaadadiisu waxay ahayd diimatan mid joogta diimatan mid rukun ahoo aan la gowgowrayn oo la baajinaynin wa ayukum kiineebaa yastatiicu awoodaya maa kaana rasuulu ullaahi sala allahu calayh ali wasalam wuxuu rasuulkii ilaahay yastatiicu awoodi jiray nabigu wuxuu kari jiray oo camal saalixa ah. uu joogtaynayey midkeennee kari karay jir hooyadee waxadaana bnu numayri muxamed xadaana abi abi cabdullahi bnu numayr xadaana sacad bnu saciid ibnu qays alansaari yaxya ibn saciid walaalkii weeye in badanna waynu soo maray ahbarani alqaasim muxamed bn abubakr asidiiq can caaisha radi allahu tacaala canha qaalat hooyadan waxay tidhi qaala rasuulu llahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi axabu alacmaali camal midka loogu jecelyahay ila allahi alla weyne agtiisa tacaala koraya adwamuha waa acmaasha midka u joogta badanee u daa'im badan wain qalla haba yaraado qaala wuxuu yidhi wa kaanat caaishatu caaisha waxay idle nabigay ka aflaxday idaa camilat alcamala camal saalix hadday la timaado i samayso laasimatu way laa daa'imi jirtay oo way joogtan jirtayoo camalka rudhantay ku dhegtoonbay weligeed wadi jirtay ma aysan ka hadhi jirin tarjamadii qaybteedii hore intaas ayuu sheekhu ku gebagabeeyey oo ah camal waxaa u khayr badan ama salaatuliil ha noqdo ama qur-aan akhris ha noqdo ama sadaqa ha noqdo ama soon ha noqoto ama xaj iyo cumro ha noqdo camal khayra waxaa u khayr badan midka la joogteeyo xadiidka marka caaisha u horeeya intaasuu marka sheikhu ku gabagabay marka axaadiistii kale tarjamada qaybta kale ku saabsanayd ayuu u gudbi doonaa macnahan dambe ku jira ina allaha laa yamallu xataa tamallu sida la yahay malalku oo noogid iyo daalidda waa sifatu naqsin ilaahina subxaana wa tacala waa ka nasahan yahay biijmaaci ahli اlqibla yacni ilaahay baa daalay ama noogay ama waa cajzi ilaahayna cajzi waa ka hufan yahay walaqad khalaqna asamaawaati wاlard wma baynahuma fii sittati ayaami wma massana min luquub ilaahay subxaana wa daal iyo lulme iyo cajiz iyo laa taakhuduhu sinatun walaa nawm shuqul kuma laha laa yucjizu shayun fi lard walaa fi الsama wax ilaahay daaliya ama noogiya ama ka siidcaleeya ama ka awood bata ma jiraan wixii aan alla kahayn dhan waa makhluuqaad tabar iyo ducafaa asagaa gacanta ku haya yuqallibuhu kayfa yashaa laakiin macnaha xadiidka waxaa weeye sida uu ibn cabdilbar ka soo guuriyey salafka macnaahu cinda ahli اlcilm ana allaha laa yamalu can اlthawaabi wاlcaطaa'i cala اlcamali xata tamaluu antum اlcamala sidaasuu ku fasiray wuxuu hi ilaahay subxaanah wa tacaala joojid mahayo inuu idin abaal marinayo oo idin hawaabinayo ilaa idinku aad camalkii joojisaan walidaalika xasan albasri wuxuu odhan jiray malaa'igtu guryahay jannada ka dhisayso waxay ku dhistaa camalka saalixa ah malaa'igtu waxay bilaabayaan inay guryo kugu dhisaan adiga mu'minkeed shaqaysanaya adduunka gurigii markay malaa'igtu bilaabaan oy muddo wadaan malaa'igtii kale arkaysa gurigoo dhismahayo socda maxaa yeele camalka saalixa qur-aan akhriska sadaqada salaatuleylka khayrkaad waddaa lagu dhisahayaa waaga dambey malaa'igtu waxay arkahayaan malagii guriga dhisayo dhismihii joojiyey markaasay su'aal weydiinayaan odhanayaan maxaad u joojisa malagu guriga waday wuxuu odhanayaa wixii aan ku dhisanayn nafaqiya biil ahaa een guriga ku dhisahayay ayaa dhammaaday oo see u ninkii biilka soo dirayay baa biilka joojiyey waa kuma ninka biilka soo dirayay waa adiga addoonka ah aad waday iyo sadaqadii iyo zakadii iyo khayrkii iyo salaadii qur-aan akhriskii wanaag ummadda la taray xumihii laga reebay wanaaggii la faray hawlihii baad joojinaysa idan gurigu waa istaagaya somaydan guryaha adduunyada dhisataan haddii shamiintadii iyo materiyaalka iyo birihii iyo dhagaxi iyo wixii la waayo gurigu waa istaagaya lix bilood gurigii maanan dhaqaajinin shan sana uu taagan yahay kharash baa loo waayaa lagu leeyahay gurigii jannada lagaaga dhisahaye kharashka lagu dhisahaya adaa ka dirahaya adduunka waa camalkaada saalixa ah haddaad joojiso allana waa joojinaya malaguna waa joojinaya macnahaasu xadiidku ka hadlaaya fa in allaha la yamallu ay laa yatruku laa yatruku ilaahay ka tegi maayo can althawaabi waalcataa inuu ku abaal marinayo oo uu khayr iyo hawaab ku siinayo guryihii jannada uu kuu dhisayo xataa tamallu alcamala xataa tatruku اlcamala ilaa idinku camalka aad ka tagtaan macnahaasaa sax ah maxaa yeelay riwaayo xadiidku uu leeyahay oo sanadku dacfi ku jiro wadaadana ay taxshiiniyaan min طariiqi muusa bni cubayd الrabadi waxaa ku yimid fii musnadi baqiy bni makhlad alandalusi faina allaha laa yamallu min الthawaabi xataa tamallu min alcamal isagaa isfasiraya laa yamallu min الthawaabi xataa tamallu min alcamal sanadkiisuna waa xasan in sha allah macnahaasaa sax ah almalal huna wa bimacna tarki laa yamalu ay laa yatruku min ahawaab xataa tamalu xataa tatruku lcamala macnahaasay ka dhigan tahay waa min baab in shaygii amaradiisii iyo faa'idiisii la cabiro altacbiiru can amarati shay wa faa'idati baa loo jeedaa shayga haddaad ka tagto maxaa ka dhasha hawaabkii inuu istaago camalkan oo istaaga taasaa marka laga cabiray wadaaddaa marka wax isku daya inay awilaan xadiidka oo ay yidhaahdaan xataa huna waa bimacnaa idaa weeye xataa ahayd ma ahay leeyiin xataadii haayada ahayd ma ahee eh, waa xataa oo bimacnaa idaa waxaa lagu bushiyey xataada bimacnaa idaa'a ah, yeelay markii idinku idaa ku wadaan wadaaddan waxay dheh waa bimacnaa oo waxay ka dhigan tahay fa in allaha laa yamalu ilaahay camalkii inuu idinka awaabay ka tegi mahayo xataa tamalluu wa tamalluu idinku abaad ka tagtaani ilaahay kama tagahayo idinkaa ka tagahayo wey waa bimacnaa xiina wadaaddaa yidhi waa bimacnaa xiina fa in allaha la yamallu xiina tamallu waxaa lagu bushiyey xataadii qaayada ahayd ee ficilka nasbin jirtay weeye hadday bimacnaa idaa tahay ama bimacna alwaaw alcaaifa ay tahay xataadii caaifada ahayd tamalluunaa la odhan lahaa tamaluuna ayaa la odhan lahaa wbittaali midda caaifada ah mufradaad bay isku cadaftaay jumal iskuma cadafto min xayu alcarabiya waa khalad sidaa ay tahay oo xataad aad taqaaneen ee haayada ahayd weeye laakiin macnuhu waa maxay waa sax ah ilaahay awaabkiiyo ajirka idinka joojin maayo ilah idinkaad joojisaan hawshii iyo khayrkii laydinku talagalay siyaaqa xadiidkana kutusahaya oo nabigu wuxuu yidhi waina axaba alacmaali ila allahi maa duwima calayhi wain qalla macnaha marka meesha ku jira waxaa weeyaan camalku haba yaraadee camal aad wadi karto ood joogtayn karto oo dhow haddaad weyesho xataa aad aadan ka tegaynin haddaba la imo wey acmaasha aadan wadi karinee hadhow kugu adkaanaya haddaba iska da'a camal yar oo joogta ah ood afartan sano daba taagnaato ood ku geeriyooto la imow ka laga hadlaya marka waa maxay waa camalkaadan kari karin ee bimashaqatin iyo culays aad kula imanayso walidalika waa inaga soo maray xadiidka abdullah bn mascuud kaana yatakhawaluna bilmawcidati makhaafata asa'aamati calayna nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin walba nama waanin jirin maalin maalin buu wacdi la istaagi jiray khamiisoo kale idan oo nabigu maalin walba ma idin dul istaago nabigu wuxuu baqay inaan daallo oo noogno annagoo marka xiise u qabna oo shan xadiidkii fi saxiix ina hada diina yusr walan yashaada diina axadu ilaa halabah fasadiduu waqaaribuu waabshiruu waxaa la rabaa camal dhexdhexaada ah ood joogtooyin kartood wadi karto inaad la timaado ina hada diina matiinun faawqiluu fiihi birifqin diinta waa diin adag waa diin culus waa diin ishaysata ina sanulqi calayka qowlan haqiila idan camal aad la iman karto ood joogtayn karto oo adoo weliba nashaad oo firfircoon aad la iman karto joogte haddii camal aadan joogtayn karin ku badan la iiman karin hadda waa ayaan daro taasaa mushkil ah ka hadlay idan dhaxalkaasuu nabigu ka hadlay waxaa koow ku dhaqmi jiray asaga suubanaha ahalkiisii wadan caaisha waa aragtaan wa kaanat caaishatu idaa camilat alcamala lazimathu iska daya nabigu calayhi salaatu wasalaam meel uusan salaad gelin jirin ayuu maalin salaad sunno oo ka tagtay qalleeyey bartii buu u daayay ragcataynkii ama sunnadii ka dambaysay duhurka ayaa maalin dhaafto marti u timid iyo ciidan badan baa mashquuliyey bacda alcasar buu ragcataynkii tukaday tii duhurkuu tukan jirayna wuu joogteeyey ragcataynkii casarka maalinkaa u geliyeyna wuu la iman jiray ilaah hooyadan caaisha iyadna ay la iman jirtoy aad ugu dagaalami jirtay waxaadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana xadثna بn culayةa ismاعيل بn ibrahim بn culya xا وxadثnii زهير بn xربin xadثna ismاعيل بn ibrahim بn culya can cabdالعaزيز بn صhayb الأnsاrي cafan albsri الbunani can anas bni maliki qaal dakhala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali wslam almasjida nabi maxamed baa masjidka soo galay wa xablun xadhigna mamduudun la taagay oo la xidhay bayna saariyatayn laba tir inta ka dhaxaysa laba tiroo masjidku lahaa ayaa xadhig lagu xidhay faqaala subano wuxuu idhi maa haadaa xadhiggan xidhan muxuu yahay qaaluu waxay yidhahdeen muslimiintii lizaynab binti jaxsh ayaa nabi alla u ahaaday tusallii way tukataa oo xadhigga agtiisa ayay ku tukataa faidaa kasilad hadday noogto aw fatarad ama daasho amsakad bihi way cuskataa way qabsataa salaatuleyl bay u istaagtaa sunno ah kadib way wadaa markay daashay liyusalii axadukum midkiin ha tukado nashaatahu intuu firfircoon yahay ha tukado faidaa kasila hadduu noogo aw fatara ama daalo qacada ha fadhiisto wa fii xadiidi zuhayr ibni xarbin waxaa ku jira oon xadiidka abubakr bn abi shayba aan ku jirin ilaa kilaahuma waxay ka warinayan can ismacil bn culey ka warinayeene falyaqcud ha fadhiisto oo amar cad ah, ah. midkiin intuu nashaadka leeyahay firfircoon yahay ee salaada fahma u hayo ha tukada ha badsdo markuu daalo yuusan naftiisa ha alligin jiir uusan ka bixi karin yuusan saarin ha iska nasto idan xadhiggana ha la furo xadaanaahu شhaybaan bn faruq alxabaطi xadaana cabdاlwariث bn saciid bn dakwaan can cabdاlcaزiz bn suhayb ismaaciil bn culay hadda mutaabacaynaya can anas bn maliki can الnabiyi milahu buu wariyey cabdاlwariث idan xadiikan maxaa ku jira nafsa macnihii hore ku jira xadiidkii horeo camal aad joogtayn kartoo yar naftaadnu ay la iman karto la ima oo joogtee midda kale waxaa kaloo ku jira in dumarku masaajidka dhexdiisa ay ku sunnaysan karaan nabigu ma inkirin inay sunnaysato oo salaatuliil ay ku tukato oo ay ku cibaadaysato ma qoonsanin ee wuxuu qoonsaday in nafteedu waxaysan keri karin ay saarto oo xadhig ay meel ku xidhato si ay u cuskato waxaa kaloo ku jira shayga munkarka ah gacan in lagu bedeli karo nabigu kuma gaabsanin keliya xadhigga ha muxuu yidhi xulluhu amar saxaabaduu faray wadaadoon ka warqayn baa xadhigga meesha laga furay shayga munkarka ah eed inaad gacantaada ku badashood ku dooriso waajibu inaad gacanta ku dooriso waana karaaha marka camalkii adoo marka cagajiid kula imanaya xaggana aad iyo aad uu kugu culus yahay oon fahmo u haynin oon khushuuc u haynin oon nashaad u haynin inaad sii wadana waa khalad nabigaa tusa liyusalli axadukum nashaata faidaa kasila aw fatara falyaqcud waa camalka sunnadaa laga hadlaya haddii laakiin waajibkii uu wakhtigii adoo hamhaamsanoo naftu ka haysaad la imanaysaa maadaama wakhtigii marka ayada uu baxaayo waxadaثanaa xarmalة bnu yaxya وmuxamed bnu slmة اlmuraadi qaala xadaثana بن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي الأموي عن ابن شهاب الزهري قال أخبرنا عروة بن زبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي نبي حاسك سيد أخبرت وحي أشكت ويلك عروة أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب بن أسد بن عبد العزة القرشية الأسدية gabadha xawla la yidhahdo waa gabadh reer bani asad oo weliba qurashiyada oo muhaajirada weeye marat biha waxay soo martay hooyadan caaisho xawlaabaa hooyadan caaisho soo martay wa indaha rasuulullah rasuulka ilaahino caaisha la joogo xawlaa soo martay fa qultu waxaan idhi nabigaan waxaan ku idhi haadihi alxawlaa'u bintu tuwaytin nebi allow middaani waa gabadhii xawla la odhan jiray ina tuwayd ahayd nebigaa weyddiiyey warka ay leedahay midani waa xawla ay caaisho leedahay su-aal nabigaa ka horraysoo man haadihi gabadhaani i waa tuma nabigaa weyddiiyey riwaayadanbay ku iman doontaa wa zacamuu waxay sheegeen dadkii la fadhiyay caaisho annaha laa tanaamu leyla habeenkii ma seexato caawo bay soo jeedaa cishaa ay tukato salaaday bilowday ku tukataa salaada fajarka iyo subxa faqaala rasuulu llaahi sal la alay slam rasuulku wuxuu yidhi laa tanaamu leyla habeenkii seexan maysa habeenkii ma seexataa nabigu waa qoonsaday waa inkaar waa inkaar waa dafirsan yahay waa qoonsan yahay waa ka cadhooday riwaayadii muwaطa maaliga aan ku maray baa tustayoo waxaa ka muuqda wejigiisa cadho cadha nabiga ka muuqata hawshaabu ka cadhooday laa tanaamu lleyl habeenkii ma wa kariha dalika xataa curifat اlkaraahatu fii wajhi baynu ku soo marray fii maalik ayib khuduu min alcamali camalka wanaagsan qabta maa tutiiquuna waxaad ka awoodda waxaad ka awoodaan kala imaada fawallaahi allaan ku dhaartaye laa yas'amu allaahu ilaahay kama tago inuu idin abaal marinayo oo ajar idin siinayo xataa tas'amu ilaa idinku aad ka noogtaan ka daashaan acmaasha axaadiidta hadda marayno xadiidka caaisha iyo soo socdaba waxay xujo ku yihiin cala aa'ifa alashcariya ayay xujo ku yihiin almulxida maxay qabaan nabigu wuxuu ku leeyahay oo xadiidka ku celcelinaya kitaabka qur-aankan uu sheegay walaa nukalifu nafsan ila wuscaha laa yukalifu allahu nafsan ila wuscaha laa yanbaqii lilmumin an yudila nafsah wkayfa yudilu nafsa ya rasuul allah yataxamalu min albala'i maa laa yutiiq khuduu min alcamali maa tutiiquun shareecadoo dhan baa daariyada waxay caddaynaysaa ilaahay addoomihiisa inuu saaray waxayawoodaa waxaysan awoodinna uusan saarin ashaacira maxay qabaan shay walba oo takliif oo camal khayr oo ilahay ummadda u diray kulligii waa maxay waa mima laa yuaaq kulligii waa mima laa yutaaqu naskii abulmacaali juwayni waa maxay kulu takaaliif kulu takliifin fi اshariica fainahu takliifun ma laa yutaaqu xaqiiqatan buud wax walbo ilaahay shareecada uu noo diro oo soon leh oo salaad leh oo zake leh oo xaj leh oo cumro leh oo qur'aan la akhriya leh oo jihaad leh oo wanaagii laysfaro xumo layska reeba ah kulligii waa maxay waa waxaysan addoommadu awoodi karin buuri warkaasi shareecadoo dhan ka hor muxuu ku dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay asal ay leeyihiin oo la yidhaahdo alistiaacatu waa maca alficli laa qabla alficli alistiaacatu maca alficli laa qabla alficli falsafada hadda idin gelin maayo saan idin wareerinin ee ogaado nusuustaani inay ku tahay xujo dadka doonaya diinta inay minjaxaabiyaan waxadaana abubakr abi shaybata waxayna ka wadaan warka asaga ah istiaacada shayga lagu dira al awood waa laba qaybood alistiaac is-awood ka horaysa shaygii falka ahaa oo ah salaamat alacdaa iyo awoodda rabbi ku geliyey aduu hadda fadhiya waxaanku idhi hebelow ninka hebela waa nin miskiin anuu wax gacanta kuma hayee bal lacag kun shilna sii khayr allah ku sii sheekh waan awoodaa leedahay adoon wali bixinaba waxaad leedahay waan awoodaa maxaad ka hadlaysaa waan hayaa gacanaan ku bixiyana waan leeyahay caafimaadkeedii muruqeedii iyo waa hayaa waana gaadhi karaa idan waa maxay salaamat alacdaa alqudra almusaxixa lilcamal baa la yidhaahdaa waa ta u dhaxaysa curyaanka iyo ninka lixda lixaad qaba mariidka iyo acarajkiiso lama cudurdaaran acma ruuxa fayoobe bad qaba wuu yaqaana wuxuu qaban karo ruuxa curyaankaee calaankana wuu yaqaana wuxuusan qaban karin ilaahayna waa kala saaray ayagu waxay ku leeyihiinba awood iyo istitaaca ka horraysa ma jirto falka ilaad la baashirto salaadda ilaa aad gasho ood xidhato inta ka horraysay maadan awoodayn maadan awoodaynin ilaa aad bixiso ood gacanta ka saarto maadan awoodaynin alistiaacatu maca alficli laa qabla alficli inaad fahanteen baa falsafadda beenta ay meesha ku wadaan middan dambe waxaa la yidhahdaa istiaacatu tawfiiq adoo shayga awooda oo la iman kara ayaan ilaahay ku solonsiinaynin bannaankaasa dad dhooban yihiinoo salaaddii soo geli maayaan masaajidkii iman maaya wayna awoodaan inay tukadaan inay sadaqa bixiyaan inay wanaagga ummadda faraan maalinka inuu subc qur-aan akhriya wuu awoodaa laakiin jeedo farqi baa marka u dhexeeya istiaacada tawfiiq oo ilaahay inuu ku waafajiyo kugu ilhaamiye ah oo fadl min allaahi ah iyo ilahay inuu awooddii shaygaa lagu samayn lahaa uu ku geliyo bannaanka adoo fadhiyaad maanta waxaad qaban karto dhan waad awooddaa ma karo kanna waan karaa baad leedahay siad tabartaadaad ka warqabtaa ninba taagtii bay qodax ugu tagtaa wey wixii o dhan ba marka iskaga khaldamay falsafada marka beenta iska ilaaliya وxadana bkr abi shaybta وabu quraybin qaal xadana abu usaamata xamaad can hishaam bni curwata xa waxadaanii zo bni xarbin wlafdu lahu xadaanii axmed saciid alqaطaan can hishaam ibni curwata qaala ahbaranii abi curwat bnu zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaalat dakhala calaya rasuul اllah rasuulka ilaahay baa ii soo galay wa cindii mar'atun anoo haweenay ila joogto faqaala nabigu wuxuu yidhi man haadihi tani waa tuma faqultu waxaan idhi imra'atun haweenay weeye laa tanaamu aan seexanin tusallii way tukataa qaala nabigu wuxuu ihi calaykum min alcamali ma tuiiquun ashaaciran waxay ku dhaheen camalan awoodnaba ma jiraan calaykum min alcamali acmaasha khayrka ogaada oo ku dadaala waxaad awooddaa fawallaahi laa yamalu اllahu xata tamalu wa kana axaba اdiini axaba aacati addiin huwa aacatu huna macaani badan buu noqdaa aacada iyo diinka loogu jecel yahay ilah ila allahi wuxuu ahaa maa daawama calayhi saaxibuhu haddaad uda rasuulkaad u celinaysa rasuulkaad u celin waa nagii soo maray nabigu wuxuu ugu jeclaa camal la yimaado shayga la joogteeyey en la kala goynin wa fii xadiii abi usaama maa daawama wuxuu joogtayey calayhi dushiisa saaxibuhu ruuxii la iman lahaa ee muslimka ahaa wa fii xadii abi usaama xadiidka abi usaama xamad waxaa ku jira oon ku jirin hmm, xadiidka axmed saciid alqaطaan aan ku jirin annaha mar'atun haweeney bay ahayd haweeneydaas oo min bani asadin reer bani asad saxaabiya qurashiya weeye idan labadii tarjame uu sheekhu sheegay waxaa weeye waa axaadiiso dhan waa keenay xadiisoo dhan waa keenay baabu amri man nacasa fii salaatihi aw istacjama calayhi alqur'aanu aw اdikru bian yarquda aw yaqcuda xataa yadaba canhu dalika wuxuu baab yahay amri man nacasa fii salaatii in la faro ruuxii lulmooday salaadda ku lulmooday ama hurdo ay qabatay ee gunduruxsaday in uu seexdo ilaahay hurdadu ka tagayso aw istacjama calayhi lqur'aan ama qur-aanku uu ku istaago carabka waa ku cuslaanaya markay hurdada ku qabato carabka waa ku cuslaanaya qur-aankii baad aqaajin waayaysaa aad taqaanay aw dikr ama xuskii baa ku cuslaaday maxaa la faraya bian yarquda inuu jiibsado ama seexdo aw yaqcuda oo indhaha biyo marsado xataa yadhaba canhu dalika ilaa arrinkaa uu kaa tago xadana abubakr bn shaybata qaala xadaana cabdulahi numayr alhamdani xa waxadana numayr muxamed xadaana abi abi cabdullah xa waxadana abu kurayb muxamed bn cala xadaana abu usaamata xamaad jamiican si wadajir raggaa dhowrkaa ah, can hishaam bni curwata yani waxaa weeye cabdulahi numayr iyo iyo abu usaama labadaa wadaad weeye ee sanadkan baynoo kala duway can hishaam bni curwata xa وxadaثna qutaybaة bnu saciid wاllafظ lahu liqutayba can malik bni anas can hishaam bni curwa haddana waxaa ismutaabiceeyey malik iyo abu usame iyo cabdullah bn mayr kulluhum can hishaam bni curwa can abihi abihi curwaة bni zubayr can aisha radi allahu tacala canha الnabi sal slam qaal ida nacasa axadukum midkiin hadduu lulmoodo ama uu gamaanyado hurdo qabato fi salaati salaadii gudaheeda falyarqud ha seexdo ha jiibsado yadhaba ilaa uu ka tago canhu xaggiisa annawm hurdadu ay ka tagto fa ina axadakum midkiin idaa sallaa hadduu tukado wahuwa naacisun asagoo lulmaysan lacalahu waxaa laga yaaba yadhabu inuu doono yastakfir dembidhaaf rabbi weydiisto oo fayasuba nafsahu naftiisa markaa uu habaaro yani adoo lulmayso dadkaa allahuma arxamnii allahuma laa tarxamni waad ka dhihi kartaa allahuma laa tucadibni allahuma cadibnii cadaaban shadiidan ila waad maqan tahay hurdaa ku haysa waxa kaa soo baxay warba oba haysid marka nabigu wuxu haday hurdo ku qabato midkiin wuxuu garanaya sheegaya waxaa laga yab inuusan garanin asagoo la ducayso oo ilaahay khayr weydiiso o ishabaaree ha nasto lacalahu yadhabu inu doonaa laga yaaba ystakfir rabbi inuu dembidhaaf weydiisto oo fayasubu nafsahu naftiisa markaa uu habaaro ama uu caayo cayada hadda waxaa loo jeedaa habaarkii baa laga wadaa ila habaar cay waxaa ugu xun cay cirdigaada iyo nasabkaada wax laga sheegay lafaada maxay ku yeeshaa waxaa tahay unbaad ahaanaysaa midda adugaa ishabaartay saacatuljaaba la kulantaa kuugu daran idan waa naxariista diinteennu ay leedahay khayr baad doonaysa soo maaha mafsadaba laga baqay iska yarnaso ilaa hurdada ay kaa tagayso waxadaana maxamed bn raafic qaala xadaana cabdurazaq xadaana macmar can hamaam bni munabi'in asancaani اlyamani qaala wuxuu uhi wadaadkaas hada ma xadaana abu hurayratu cafwan hada ma xadaana abu hurayrata waa axaadiiu abinu noo tabiyey saxiifadii hamaam weeye can muxamadin rasuulilah oo nooga tabiyey muxamadkii rasuulka ilaahay ahaa fadakara wuxuu sheegay abu hurayra axaadiisuu sheegay minha waxaa ka mid ahaa qaala abu hurayra qaala rasuul lah sal lay slam idaa qaama axadukum min alleyl midkiin hadduu habeenka xaggiisa tooso fastacjama alqur'aanu qur-aanka uu ku adkaado ama uu ku istaago calaa lisaani carabkiisa uu ku cuslaado istacjama istaqlaqa walam yuntiq wey carabka baa isxidhaya markaad soo jeeda haddii qur-aankan aad xifsan tahay carabkaadi baa furan wuu dareerahayaa wuu soconayaa wax ku hor istaagaya ma jiro laakiin carabkaa ku cuslaan hadalkayba kaa soo bixi waaye faاstacjama alqur'aanu qur'aanka ku adkaado calaa lisaani carabkiis falam yadur uusan garanayn maa yaquulu wuxuu ku hadlaayo falyaطajic has jiibsado ruux ha seexdo khayr baa la lama rabo qur-aankii in adoo qaafiloo laahiya aad dareeriso waa inaad ka seexato ilaa marka ay hurdadu kaa tegayso aad si fiican qur-aanka u dhuuxayso iyo tadaburkiisa baabu fadaa'il اlqur'ani wma yatacallaqu bihi baabu اlamri bitacahud اlqur'ani wa karahati qowli nasiitu ayata kada wakada wa jawaazi qowli unsiituha wuxuu baab yahay qur-aanka fadligiisa iyo khayrkuu leeyahay iyo waxa qur-aan ku tacalluqa ee fadligiisa iyo axkaamtiisa ah iyo in la faro la isfaray qur-aanka in laga warqabo la faajafaaoodo ee la muraajaceeyo la dareeriyo lagu subciyo la akhriyo lagu tukado laga warqabo gacanta lagu hayo iyo kohsiga la kohsaday inaad tidhaahdo nasiitu aayata kada waxaan hilmaamay aayad heblo suurad heblaan hilmaamay ood nisyaankii naftada u tiiriso lianna asalka nisyaanku waa atarku nasiitu kada markaad tidhado waxay ka dhigan tahay taraktu aayata kada suurata kada baan ka tegay dembigii baad adi isu aanaynaysaa maxaa oo bannaa in la yidhaahdo waa la halmaansiiyey unsiituha wamaa ansaaniihi ama ansaaniihu ila shayطaan labadii qiraa'o marka iskedu yani marka waxaa ku jira meesha in lagu barayo aadaabta lagu barayo eraygu hadduu laba macno ay ka suura galaan macnaha wanaagsan inaad raacdaa la rabaa inaad raacda la rabaa ood deelqaafka iska ilaaliso xadaثna abu bakr bn abi shaybata وabu quraybin qaala xadaثna abu samata xamaad can hishaam bni curwata can abihi can caiشha radi allahu tacala canha ana الnabiya sal ه lay slam samica nabiga ilaahay baa wuxuu maqlay rajulan yaqra'u min alleyl habeenkii qur-aanka akhrinaya nin qur-aanka habeennimo masaajidka gudihiisa ku tukanaya oo coodkana kor u qaaday buu nabigu maqlay saalim mowla abi xudayfa ayuu ahaa la sheega faqaala wuxuu yidhi nabigu yarxamuhu allah u naxariista ninka qur-aanka laqad adkaranii wuxuu xusuusiyey kada wa kada aayad hebley aad hebley u xusuusiyey aayatan bayuu kuntu waan ahaa mid ka oo ka tagaanu markaan tukanayay min suurati kada wa kada suurad heblo aayado ka mida oo anagu xalay markaan akhrinaya aan ka tagay oon hafay ayaan hadda markuu akhrinaya nabiga ku xusuustay buu leehay yacni waa aayado nabigu qur-aanku ummadda baray oo ummaddu waa ku tukanayo ee isaga markuu akhrinayay ka tegay markaana ruux marka xusiyo ama nabiga u furana muusan ag joogin وxadثna بن mayr محمد xadثna cabdة بن سulayman الكilاabi وأbu معaaوiية الضرير عن هiشام بن curوة عن أbي curوة عن cائشha رضي الله تعالى عنها قاaلت كان النبي صلى الله عليه وسلم rasuulku ilaahi wuxuu ahaa ystamicu kii dhegaysanaya قراءaةa رaجuل في الmasجid nin masjidka gudihiisa qur'aan ku akhrinaya ayuu nabigu dhegta u raaricinay faqaala subanu wuxuu yihi raximah الlah allah u naxariisto oo khayr allah siiyo wadaadkaas laqad أdkaranii aayatan kuntu unsiituha wuxuu i xusuusiyey aayad lay hilmaansiiyey oon hafay unsiituha ayuu nabigu hi nasiituha ma dhihin nasullaaha fa nasiyahum bay kaa noqon ayib falamaa nasuu maa dukiruu fataxna nasuu tarakuu ahmaluu marka ihmaal iyo tarki aad shaygii khayrkaa ka tagtay inaad naftaada u aanaysaa la diidan marka oo markaa dembiga dusha iska saarto marka waa la iska duwaa waxaa ku jira marka xadiidka fawaa'id fara badan baa ku jira oo masjidka in salaatulil adoo keliga aad ku tukan karto ood qur-aanka kor u qaadi karto ayaa ku jira waxaa kaloo ku jira shay khayra ruuxi ku xusuusiya in loo duceeyo loo abaalgudo aayad uu xusuusta nabigu ninkaa qiraadiisa ku xustay buu raximahu allahu tacaala sidaa ka leeyahay waxaa kaloo ku jira in masaajidka qur-aan kor loogu qaado inaysan dhib lahayn haddada ruux muslimo kale oo ku tukanaya aadan ku dhibaynin oo markaa masaajidka l asaguna tukanaya riy iya ma aha sumcana markaa ma noqonayso ayb waxaa kaloo ku jira in qiraa'aadka iyo qur-aanka dadka si fiican u akhrinaya la dhegaysto min asunna wey nabigu waa aragta waa dhegaysanaya kaana yastamicu qiraa'ata rajulin fi lmasjid caaisha habeen waa inagii soo marray ku daahday masaajidka mar dambe ay soo gashay guriga nabi maxamed oga soo horreeyey caaisha xaggeed ku daahday nabi maxamedow marka cishihii la tukaday in la tukaday baa wadaad intu gooni u istaagay qur-aan iyo qira'a bilaabay salaatuleyl waaban ka dhaqaaqa waayey nabig wuxuu ihi tilmaan ninkaas oay tilmaantay codkiisii iyo qaabkiisi wuxuu ihi alxamdu lilah aladii jacala mila hada fii ummatii hada saalim mawla abi xudayfa ilaahaygu ummaddaydii ninkaasoo kale dhex dhigay ayaa ilaahaybaasaa mahadsan ilahaygaasaa mahadsan idan waxaa weye aad cod quruxsan buu ahaa oo qiimo badan ragga ku shiiday yowma alyamaama xuruub ridda rag ku shihiday wey asxaab alqur'aan asxaab albaqara raggii ahaa wey idan macnahaasoo dhan baa ku jira waxadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naaficin can cabdillaahi bni cumar ana rasuula اllahi sal ly slam qaal rasuulka ilaahi wuxuu yidhi inamaa malu saaxibi اlqur'aan ninka qur-aanka yaqaana tusaalihiisu waxaa weeye ka maali libli اlmucallaqa inamaa maalu saaxib alqur'aan qur-aanka ninka yaqaana waxaa uu tusaale ah oo tusaalihiisu uu yahay lagu mateli karaa ka maali اlibili اlmucallaqa neef geeloo xidhan ama dabran ama la seeteeyey ama la jirib xidhay neef geela oo la marka saa loo dabrana wuxuu bilaabayaa inuu siriqsado oo socdo oo isku daya inuu xadhigaas iyo dabarka iyo sitada iska furo ama meel fog buu gutagis u siriqsanayo ee u socdo ama wuu furoo lugta jinigaaba u furmuu iska dhaqaaqahaya haddii laakiin laga warqabo bartigii soo fiiriya balhashi fiiriya geedkii ma isku disha waa kuu joogahaya wixii kolba ka khaldamaad saxaysaa xadhiggii dabce baad dhuujinaysaa hadday goysay baad ku kala ku xidhaysaa hadday furatay baad iskugu dhowaynaysaa nabigu wuxuu yidhi in caahadda calayha hashi jilibka xidhnay amartigii seetaysna haddaad faajafooto ka warqabto oo ishaadu la jirto oo kolba aad tayato amsaka hashi iyo neefkiigeela waad haysanaysaa wain alaqaha hadduu sii daayo uusan fiirininba dahabat neefka xidhnaaya geela waa tegaya qur-aankuna waa sidaasoo kale qur-aanka markaad xeefdido haddaadan muraajacaynin ku tukanin dareerinin ka warqabin ku subcinin iga dhegaysta aadan dhihin lagaa dhegaysanin waa tagahayaa waa dhaqaaqahayaa idan waxaa la rabaa camal khayr oo ilahay gacanta kuu soo geliyey weeye inaad ku dadaasho labada goos ku qabato uusan kaa baxsan xadaana zuhay bnu xarbin wamuxamed ibnu lmuhanna wa cubaydillaahi ibnu saciid ibnu yaxya leeshkuri abuqudaamata saraqsi ninkaynu dhihi jirray weeye qaaluu waxay dhaheen jamaacada zuhayr iyo muxamed iyo cubaydillaah waxay dhaheen xadaana yaxya wahuwa alqaaan yaxya bnu saciid alqataan xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana abu khaalid alaxmar wasmu sulaymaan ibnu xayaan soo ma ahay xadana ibn mayr muxamed xadaana abi abi cabdullahi ibn mayra kulluhum jamaacadaas can cubaydillaah kulluhum wuxuu u jeedaa yaxya bn saciid alqataan iyo abu khaalid alaxmar iyo cabdullaahi ibn mayr alhamdaani kulluhum can cubaydillaahi bni cumar alcumari xadaana ibn abi cumar alcadani xadaana cabdurazaq ahbarana macmar can ayuba sakhtiyaani xadaana qutaybat bnu saciid xadaana yacquub yacni bn cabdiraxmaan alqaariy xadaana muxamed bn isxaaq almusayibi xadaana anas yani bni ciyaad jamiican can muusa bni cuqba jamiican can muusa bni cuqba jamiican hadda wuxuu u jeedaa wadaadahan labada ah wadaadahan labada ismutaabiciy yacquub iyo iyo anas ibnu ciyaad maya ayuu meel kale la socdaa ayuu meel kale weeye aan ku khaldamana jamiican taan dambe ee muusa ibnu cuqba wax ka warinaya waa labadan wadaad qutaybatu bnu saciid yacquub bn cabdiraxmaan alqaari iyo maxamed bn isxaaq almusayibi can anas bni ciyaad anas ibnu ciyaad iyo yacquubba kilaahumaa can muusa bni cuqba kullu haaulaa'i jamaacada dhammaanteed oo ah muusa bni cuqba iyo ayuub iyo cubaydillaah yaalhaldi marka mutaabacaadka iska ilaaliya cubaydillaahi alcumari sanadka u horreeyey odaygu ku dulwareeghayaa waa can naaficin ninka la yidhaahdo ayuba sakhtiyaanina waa can naaficin muسى بن cuقبة saaxiب المaغاaزina waa can naaficin kul haؤulaaءi can naaficin can ibni cumara can nbi sl ly slam bimacnaa xadiiثi maalikin xadiikii maalige soo marteen ee hore ila maali muxuu ahaa an naafic maalig can naafic buu ahaa nimankana waa can naafic bimacnaa xadiiثi maalig bay sheegeen wazaada wuxuu kordhiyey raawigu fii xadiiثi muuسى bni cuqba can naafic ku kordhiyey wإida qaama saaxiب الqur'an markii miaalkuu nabigu sheegay inamaa maalu saaxibi اlqur'ani ka maali اlibli اlmucallaqati in caahada calayha amsakaha wain aطlaqaha dahabat wuxuu ku daray waidaa qaama saaxibu اlqur'an qur-aanka ninka yaqaana hadduu tooso u istaago faqara'ahu bileyli ay fi leyl habeenku u akhriyo ku tukado iyo wanahaari maalinkii dakara waa xusuusanaya kama fakanayo waidaa lam yaqum bihi hadduusan ku tukaninna nasiyahu waa halmaamaya sidaasba qur-aanku waxa lagu xajiye ugu xoog badan waa in lagu tukado inaad salaatuleil ku tukato weeye ayb وxadثna زayd بن xرب وcثmaan بن أbi شhaybة وإسxاaq بن ibrahim qaala isxaaq wuxuu yidhi ahbarana dhaqankaasubaa leeya waa inaga soo maro isxaaq waxaan ahbaran ahayn maba yaqaan وqaala الآakharaan labadii kale waxay yidhahdeen oo زuhayr iyo cuثmaan ah xadaثna jرير بن cabdالxamid الطبي can mansuur bn الmuctamir الsulmi can abi wa'il shaqiiq bn سلمة الأsدي can cabdالlaahi bni mascuudi radي الlah tacalى canh qaala saxaabiga wuxuu yihi qaala rasuul الlahi sal اllahu alيه wasalam bi'sa maa liaxadihim yaquul waxaa xunoo ba'an midkood inuu yidhaahdo bi'sa maa liaxadihim yaquul midkood inuu yidhaahdaa ba'an oo xun nasiitu aayata kayta wa kayta aayad heble iyo aayad heblaan halmaamay ama aan ka tegay bal huwa nusiya maye waa la halmaansiiyey unsiitu dheh ama nusiitu dheh laakiin nasiitu ha dhihi waan ka tegay ka dhigan tahay anaa diiday anaa kohsaday anaan jeclaysanin macaani aan wanaagsanayn oo ruuxa muslimka carabkiisa aan ku wanaagsanayn baa ku jira taasuu nabigu kuu diidan yahay waa la iska duwaa hawsha ayadaa istadkuru alqur'aana qur-aanka xusuusta muraajaceeya falahuwa qur-aanku ashaddu waa daran yahay tafasiyan xagga baxsiga tafasiyan altafasi huwa atafallutu walinfisaalu can اshay shayga inaad ka soocanto ama aad ka go'do ayaa la yidhaahdaa falahuwa qur-aanka ashaddu waa daran yahay tafasiyan xagga baxsadka iyo iloobidda la iloobayo min suduuri الrijaali ragga laabihiisa ama ruuxa xifdan laabtiisa uu ka baxaayo min annacami geela bicuqulihaa ay min cuqulihaa seetooyinkeedii badu hunaa bimacna min weye bimacnaa min bicuqulihaa cafwan ay min cuqulihaa dabaradeedii iyo seetooyinkeeda ay ka baxsato sida neefka geela uu dabarka iyo seetada iyo xadhiggii hogaanka u goosto si ka daran buu qur-aanka oga baxaa laabaha iyo xifdigii ruuxii xifdiyey ee maskaxda ku qabtay hadduusan ka warqabin oo uusan u joogin oo uusan muraajacayn uusan ku tukanin xadaana bnu numayrin muxamed xadaana abu mucaawiya adariir cafwan xadaana abidhe xadaana abi oo cabdullahi numayra can cafwa abu mucaawiyata isku lar marka ayada xaa waxadaana yaxya bnu yaxya atamiim abu bakar wallafdu lahu lafdigana waxaa iska leh abu bakar oo ibnu yaxya qaala wuxuu yihi ahbarana abu mucaawiya wadaadka horin numayraha xadaanii abi xadaana abi wa abu mucaawiya isku isku lanaayeen ninkanna wuu kala qaaday uun akhbarana abu mucaawiyata dariir maxamed bnu khaasim can ilacmash sulaymaan bn hiraan can shaqiiq bnu salamata alasad abu waa'ilka haddaad soo marayseen weeye qaala wuxuu ihi wadaadkaasi qaala cabdullahi bn mascuud cabdullahi mascuud wuxuu ihi tacaahaduu ka warqaba tacaahaduu booqda faajafaajooda haadihi almasaaxif masaaxiftan iyo qur-aankan kutubta ku qoran warubbamaa qaal inuu yidhahdaa laga yaabaa saxaabigu cabdulaahi ah alqur'aanu qur'aanku oo alqur'aanay cafan uu yidhaahdo tacaahaduu hada alqur'aana meesha hadii masaaxifa ahayd inuu dhahaa laga yaabaa tacaahaduu hada alqur'aan ama tacaahadu lqur'aana qur'aanka ka warqaba ka warhaya yuusan idinka baxsanin falahuwa qur'aanku ashaddu waa daran yahay tafasiyan ay tafallutan baxsidka uu baxsanayo ama halmaamidda la halmaamayo min suduuri rijaal uu ka baxsanayo min annacami geela min cuqulihi uu ka baxsanayo seetooyinkiisii iyo dabarkiisii iyo hogaanadiisii qaala wuxuu ihi cabdulahi mascuud macnaha horena waa nabiga xadiid ka sugan wey waa nabiga ilahin ku soo marray sunan ibni maaja ibni mascuud aad buu u necbaa inuu nabigaa yidhi yidhaahdo inuu dhaho nabi maxamed baa yidhi rasuulka ilaahi wuxuu ka baqayey in nabiga hadalkiisii ama macnihii ama lafdigu wuxuun uu ka bedelo aad buu u yarayn jiray xadiidka uu garanay xifsan yahay buu asagu dhihi jiray sidaa iyo weeye mawquuf ka dhigaya isagaa isu tirinaya suu uga badbaado man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar saa darteed mawquufaadka cabdulahi mascuud aarkeedu waxaa la waa maruucaad sixaa aarkeedu waa marfuucaad sixaa qaala cabdulahi wuxuu uhi waqala rasul ll sl slam laa yaqul axadukum midkiin yuusan dhihin nasiitu aayata kayta wa kayta kayta wa kayta waxaa loo isticmaala waa kinaaya can اljumali wاlkalaam اlkaiir hadalka badan ee dheer eeda markaada durbaada sheegi karin ee wax lagu soo gaabsadaa hebel wuxuu yidhi sidaa inagu waan dhahnaa sidaa iyo sidaa hadal dheeroo sidaa iyo sidaa ah marka nasiitu waxaan hilmaamay ay taraktu taraktu aayata kayta wa kayt aayad heble iyo aayad heblaan ka tegay yuusan dhihin bal huwa nusiya maya waa la halmaansiiyey erayada waa la kala doortaa erayga ugu dhibyar uguna quruxsan aadaabtii anshaxna aan dhib u geysanaynin ayaa dibnahaada loo doortaa iyo carabkaada haddayse markaa maslaxa wacanin ka kale in carabka lagu dhajiyo وxadثnي محمد بن xاaتم بن maymuن xadثna محمد بن بكر البرسان الأزدي أخبرنا بن جurayج عبدالملك بن عبدالعزيز بن جurayج xadaanii cabda bn abi lubaabat alsadi can shaqiiq bnu slm abu waa'ilkaad hadda soo marayseen weeye qaala wuxuu uhi wadaadka taabiciga ah samictu bna mascuudin baan maqlay yaquulu asagoo leh samictu rasuula اllahi sal lay slam yaquul rasuulka ilahi olabaan maqlay bi'sa maa lirajuli ninka waxaa u ba'an oo ku xun an yaquula inuu yidhaahdo nasiitu suurata kayta wa kayta iyo suurad heblaayana halmaamay bimacnaa aan ka tagay nasiitu taragtu aw ama uu yidhaahdo nasiitu aayata kayta wa kayta aayad heblo iyo aayad heblaan halmaamay bal huwa nusiya waa la halmaansiiyey shaytaan iyo naf baa iskugu tegay marka asagoo jecel qur inuu qabto oo ku dadaalaya oo ka warqaba oo muraajacaynaya iyo qalbigiisa ka baxday nebigu waa inoo cudurdaar raadinaya waa qil raadinaya subaan alayh isalaatu war haddii xataa uu idinka fakaday dembiga hasku qirina iska duwa waxaa tidhahda waa unsiitu iyo nusiitu dheh hadhihin waan halmaamay waan ka tegay ilaa waa kala daran yihiin xadaana cabdulahi bn baraad alashcariyu abu kurayb qaala xadaana abu usaama abu kurayb waa maxamed bn cala alqushayri cabdulahi bn baraad alashcari dhowr goor baynu soo maray qaala xadaثna abu usamata xamaad bn usamata اlkuufi can burayd bn cabdillahi bn abi burdata can abi burdata caamir bn cabdillahi bn qays alashcari can abi muusa alashcari cabdulahi bn qays saxaabigii yamaaniga ahaa can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal tacaahaduu hada اlqur'an tacaahaduu hada اlqur'an tacaahud waa maxay waa shayga aad ka warqabto ee kolba xilli dhow aad ku laabato aad ku ciignaqdo eedan ka fogaanin aadan ka dheeraanin tacaahaduu hada alqur'aana qur'aankan faajofaajooda yacni waa maxay ka warqaba beeqaaqa yaan laga dheeraanin caawa ahri berri ahri maanta ahri jaaris markaad heshabahade waa layska fadhiyaaye daroorinka cid waxba tari mahaye hadda beryahan telefoonnaba lagu shubtay masxaf ii raadiya xataa ninka qur-aankaan aqoonnimaba ahe ahriya meel iska fadhidaa hadal dheeroo darooriyan waxba aadan ka qabinin baa labadi laba sac shan saac saddex saac laba jus saddex jus baad akhrin kartaa fawladii nafsu muxamadin biyadihi allaha nafta nebi maxamed gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye lahuwa qur-aanku ashaddu waa daran yahay tafallutan xagga baxsiga min alibili geela xaggiisa waa ka daran yahay oo fii cuquuliha ay min cuquuliha ka baxsanaysa neefka geela siduu dabarka iyo seetada oga baxsado si oga daran si ka daran buu u baxsadaa wey lanno shayga neefka geela waa maxsuus waaba shay xal lagu dhuujiyo la raad qaadi karo oo hadduu baxsada la soo helaayo qur hadduu tago waxaa weeye dadaalkii hore ka daran buu kaaga baahan yahay mid kii hore ka daran buu kaaga baahan idan in la xifdo way sahlan tahay qur laakiin in la xajiyo ayaa adag xajintiisuna hadda waxay kaa rabtaa dadaal dheeraada dadaal dheeraaday kaa rabtaa walafdu lxadiii xadiidka haddaynu sheegnay buu libni ee abu kurayb ma laha xifdigiisu iyo alfadisoo la xifdiyo waxay dariiqa u taho lagu gaadhaa in macnihiisi iyo xukumkiisii lagu dhaqmo oo la raadiyo nabigu waa ku dadaalaya waana ku dardaarmaya waa dhaxalkii ilaahay naga soo gaadhay waxyiga munasalka min asama marka in la xifdiyo la hayo oo lagu tukado oo laga warqabo carruurta la baro baryahan haddi qur-aanka baa oo iskuulaadkii baa la dagaalamahaya iskuulaadkii baa la dagaalami dugsiyadii baa lagula dagaalamahayaa waxaa weeye gaalaa u soo dhigatayba inuu ilay waago ka yidhi malcabadahay dugsiyaha qur-aanka iyo jigjigiya qabba yax dhagaxbur ku yaalla iyo aafado ka socota argixisadaba qur-aanka dhal si aan loola dagaalame ma jiro laakiin waa taagan yahay ilaa allihii soo dejiye uu ka qaadayana adduunka asagaa joogaya xilli buu leeyahay lagaa masiix adoo xiftan baa qalbigaada laga tirayaa kutubtaa laga leefayaa masaaxifta uu ku yaallaa laga leefi walidalika salk waxay dhaheen minhu bada wa ilayhi yacuud kitaabka qur-aanka alluu ka yimid asaguna hee ku noqon doonaa marka intaan xilligaa la gaadhin ha la xifdiyo caruurta ha la xifdsiiyo ha lagu dhaqmo wakhti ha lagu bixiyo madaariistii islaamiga sheeganayay baa la dagaalami ose la dagaalamaya qur-aanka xisada la siinayo waa maxay waa xisada oogu dambaysaa la siin ama oogu yar ee saacatulqaanfuurka ah macallinka oogu dabeecad xun ee oogu nadaafad xunna waa loo dhiibahayaa dabeecad xun oo aan quruxsanayn oo nadaafad badnayn oon labis fiicinayn oo dabeecad la waqaf almarjaca oo ardadu ay ka kala fiigayso riixu dhowrana ul kula boodahaya baa loo dhiibahayaa ama babacda horay xisada u horaysa carruurtuba weli aysan nasan la kala maqan yahay ee la baa lagu aadanaya waa la maqluubinaya qur imtixaanka marka la qaadaya ninka ku dhacay si fiican oga bixi la ridi maayo xataa wuu baasaa la iska leeyahay qur-aanka laguma dhaco waad iska soconuun maadooyinka la dabagelhaya ee wakhtiga lagu bixinayo qur kuma jiro labiyo toban maado oo malageed galay oo juqraaf iyo saynis iyo social stadi iyo bakhti wax la garan waayey baa saa loogu daldali aroortii labiyo tobankay kala hayaan waxay soo dheelmayaan barhkood yimaadaan bacd alcishaa koobiyo toban maxay dayaxya bacd alcishaa carruurta iskuulaadka socdumada arag habeenkii markaad cishaa ka dareertaan mararka qaarkood بعد alcishaa xiisad bardoodan baa la siin kubad baa la siin waa la bodbood maskaxiisoo dhan baa la haystaa ma qur-aan buu xifdiyaa hee mise john baa wuxuu yidhi buu xifdiyaa waa yahay john ah oo diini ah oo carruurta lagu barayo oo kitaabka lagu cisaynayo isku soo dardara waadna gacan mariseen iskuulaadkii marka waxay noqdeen islaamig ahaa kuwii kuwii jomo kenyato bay noqdeen wax istooriyaan oo quman ma jirto wuxuun reer dhaqaala waa ku qabnaa laakiin sidii la rabay ooma dhowo ma tahay mise maaha carruurtiinna guryaha idiin joogeen anugu taladayda qur-aanka bara macallin taad u qabataan ood mushaar fiican qur-aanka si fiican loo baro oo macallinka xurmeeya qadariya macallinka dad xurmayso kitaabka ilahi baad markaad qur bartaan idan asaaska caqiidadooda iyo diinkooda bara maxay waxaan kale oga baahan yihin ii sheeg waxay oga baahan yihiin afar maado keliyay oga baahan yihin baan malaynaya waxaana waddaan oo dhan ee dhowr iyo iyo tobanka ummadda lagu baabi'iyey waa logooya badankeed luqaadka haddii la baro afkasta waa xiligi ingiriiska ha la baro ha ku shaqaysteen xoogo dadka ku fahmeen xisaabtana ha la baro si hadhow wax ugu xisaabsadaan maxaa dhiman ii sheega wax kale ii sheega juqraafiga juqraafigana balbara maadaama juqraafigana waa fiican tahay iyaduna dholalka iyo adduunka iyo qaaradaha iyo ha la baro sayniska in badan oo ka mid waxbana kama keentaan weligina waad waday ilaa soomaaliya waad waday maxaad ka keentay ii sheeg idan xisaabta luqaadka juquraafka iyo sayniska iyan ka mid aha laba wixii kaloo dhan waa isku lugooyo taariikhdaad sheegaysaan taarikhsin lama baro maxaa la baraa ii sheega fasco digama iyo christopher columbus iyo maraykan baa la helay waxbaa soo bad maxaad ka faa'iideen taariikh nebi maxamed lama baro mid saxaaba lama baro mid islaam lama baro wadan hebel baa waagaa xoroobay ingiriis ka booday iyo talyaan baa nugu fadhiista maxaad ka faa'ideen waxba kama jiraan waxba oo lagooyo ilmuhu luqaadka ha la baro xisaabta ha barto juqraafika adduunka wax ka bara in yaroo saynaysa iyo diinta ilaah ha la baro maxaa lagu shaqaysanaa kuwii jaamacada ka baxay jaamaca maxay ku qabteen waa ka meelahan taagane hay iskuul nimanka dhammeeyey ee jaamacadda nairobi ka baxay ee ilaa master waday ilaa barfus maqaxyay ka shaqeeyaan barna shaqa ma hayaan waalidkood bay dhiba hayaanoo bakhaaraha iyo dukaamaha ka biila maxay hayaan ii sheega nin walboo qur soo baray wuu shaqaystaa waa macallin dugsi masaajid buu imaam ka yahay dugsi buu wax ka wuu isbiilaa geela ka yimid oo qur la baray ninna omahana wuu shaqaystaa mid soomaaliyeed guri uu taagay falayd yaro ku yaalo ama yar buu qur ku dhigaa oo noloshiisa ka dabarta carruurtana diintu baraa kuwii jaamacadaha ka baxay maadiga la daba taagnayd eed magtooda bixiseen waalidkoodoo hadda waa yeelay amminkan hooyoy lacagkeen xoolakeen aabbowkeen shaqa igee soo adig maadi baan barano wax meel baan ka soo bixiye baroof baan noqon igu haya maaha xaggey ku dambeeyeen away ii sheega jaamacadaha maadiga iyo highschool maadi nimankii ka baxay iyo qur-aanka keliya bartay yaa ummadda maanta wax tara sheega run la rabaa ummadda lama lugooyo ya isku mas-uuliyadba ma ah oday haddaana sheegayno qaraabannahay baa waa ii yimid xasaan waxbaad sheegtaabay dhahdeen hadda waan iska daynaya nin weynoo culummaa weeye aad buu igu calacalay wuxuu yidhi carruurtii aan dhalay waagi hore badankood waxaan kula dadaalahay maadi iskuul ka saar jaamacadda adduunka uga sarraysa gee yurub gee kan gee kuwii aan gacan bidixaynhaya ee hebla dhashay ee qur-aanku uun macallinka aan wax ku tuuri jiray yaa maanta carruur ii abuuri iyagaa waalidnimo ii ictiraafsan wax itaraya igarab taagan waxna qabsada ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaana shaqaystana kuwii kale imtixaan soo taagan lab iyo dhadigba halkaasay ii galeen waxaan ku idhi adoo nin culamaa ah oo xaamili kitaabillah waa ku aqaanaaye cuquubadii aad gashay baa laga goynaya kulli hadda wixii u dhalo dhan dhan wuxuu ku kaxaynhayaa dugsiyada qur-aanka iskuul ruuxu sheegadda wuu xanaaqaaya madaxaanuni fii haddaad tira isi ku dilhayaa fii iskuul si haddaad nin xoogo gacanta ku haya haddaad oogu tagto waa kaa dhibanaysaa haddaad tala dhib kale ay haysta masjid baan u baahnay dugsi islaam baa iga umulayso wax ayuu kuu dhib waa nin gacan furan fiiba laakiin maqlo shalay bay noqon hawshaa iska ilaaliya wax waa iska adduunya waxad ka faa'idaysan ma jiraan ilmihiinna maxaad iskuul u geyn weydeen yaa aakhare laydin weydiin maayo waajibna idinkuma aha geysaan xataa ma bannaano mararka qaarkood bal waxaa laga yaabaa qaybo ka mid ah inaad ku gaalowdaan hadda ka hor waa idinkala hadlay laakiin kitaabka rabbigay ma barteen su-aal idinkaga iman wey maxaa ilahi muxuu ihi quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara carruurta diinka ilaahay bara markaas idin anfachayaan dal iyo diin iyo dadnimo markaas helahayaan intaasaan odhan laha wallahu subxana wa tacala aclam